بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث الخامس والخمسون عن cائشhaة رضي الله عنها qاaلت qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعlى آله وسلم nabigu wuxuu yidhi idra'u الxduuda عن الmuslimiina ma اstaطactum xuduudda dadka muslimiinta ah intaad awoodaan ka celiya oo ka difaaca alxuduud waa jamcu xaddin waana cuquubada uu mutaysanaa qofka sameeya kabiira min alkabaa'ir oo shaaricu uu cuquubo u dejiyey fi dunyaa fa in kaana lahu makhraj qofkaas haddii uu leeyahay qofkaas loo malaynayo inuu xadka sameeyey hadduu leeyahay makhraj meeluu ka baxo fakhalluu sabiilahu iska sii daaya fa ina alimaama imaamka an yukhti'a fi lcafwi inuu ku qaldamo cafinta ninkaas uu cafiyey khayrun waxay ka fiican tahay min an yukhti'a inuu ku qaldamo fi lcuquubati ciqaabidda uu ciqaabay inuu ku qaldamo cafinta uu cafiyaya waxay ka fiican tahay inuu ku qaldamo ciqaabka uu ciqaabaa iyo xadka uu ka oofiyey rawaahu tirmidiyu marfuucan wa mawquufan isagoo marfuuc ah oo nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wala ali wasalam iyo isagoo mowquuf ah oo caaisho laga wariyey hada alxadiidu yadullu xadiiskan wuxuu tusinaa calaa ana alxuduuda xuduuda tudra'u bishubahaat shubahooyinka in lagu difaaco oo macnaheedu uu yahay qofkan loo malaynaa inuu xad wax xad looga oofiyo uu la yimid haddii shubha uu leeyahay waa in qofkaas marka xadka aan lagu oofinin shubho saa'iqa ah haddii uu leeyahay waa in xadka laga dhaafo fa ida ishtabaha amru linsaani qofka arrintiisu hadday isku darsoonto oo ay isdhex gasho wa ashkala calaynaa xaalahu xaalkiisana uu iska kaana dhex galo wa waqacat alixtimaalaat ixtimaalaad badanna meesha ay yimaadaan saanna waa dhici kartaa saanna waa dhici kartaa hal facala muujiba alxaddi xadka wixii keenaayay ninkan ma sameeyey am laa mase ma samayn wa huwa caalimun ow jaahilun waxaani inay muxaram yihiin oo xad shaaricu uu ka ratibay ma ogyahay mise ma oga wa huwa muta'awilun nin ta'wiishaday miyaa hadduu og yahana ma taawiishaday oo inuu xalaal u yahay miyuu u ictiqaadiyey mase isagoo inuu xaaraan yahay yuu kalay mutaawilun ma taawiishaday oo muctaqidun xillahu inuu xalaal yahay miyuu ictiqaadsan yahay amlaa mise maya waa lahu cudru caqdin aw ictiqaad cudurdaar ma leeyahay cudurdaarkaas oo qalbiga xaggiisa ah caqdu aw ictiqaad oo isku mid labadooda macnaheeduna wuxuu yahay cudurdaar ka yimid shaygan inuu ictiqaadsan yahay xalaalnimadiisa ma leeyahay mase ma laha duri'at canhu lcuquuba cuquubada waa laga dhaafaa liannanaa lam nataxaqaq muujibahaa yaqiinan maxaa yeelay wixii keenaayey ma aanaan xaqiijin ma aanaan hubsan yaqiin ahaan walow taradada alamru bayna alamrayni labada arrimood haddii taladu ay u dhaxaydo labada arrimood maxay yihiin faalkhaطأu fii dar'i اlcuquubati can faacili sababiha ahwanu min alkhaطأi fii iiqaaci اlcuquuba calaa man lam yafcal sababahaa labada arrimood oo ah inuu sameeyey inuusan samayn wuxuu yidhi faalkhaطأu in lagu qaldamo fii dar'i alcuquubati can faacili sababihaa cuquubadaas sababteeda ninka la yimid ciqaabkii uu mudnaa inaan la ciqaabin in lagu qaldamo oo ninka imaamka qalad uu arrintaas ku galo ahwanu waxay ka fudud tahay oo ay ka roon ay ka fiican tahay min alkhata'i imaamku inuu ku qaldamo fii iiqaaci alcuquubati cuquubo inuu kala kor dhaco man lam yafcal sababahaa cuquubadaas sababteeda qof aan samayn fa ina raxmat allahi maxaa yeeley naxariista ilaahay sabaqat qadaba way ka hormartay caradiisa wa shariicatuhu shariicada ilaahayna mabniyatun waxay ku dhisan tahay cala alyusri wasuhuula waxay ku dhisan tahay fudayd iyo yusri walaslu fii dimaa'i almacsuumiin dadka macsuumiinta ah oo dhiiggooda in la daadiyo shaaricu u mamnuucay dhiigagooda waxaa asal u ah iyo wa abdaanihim iyo jirkooda iyo wa amwaalihim xoolahooda waxaa asal ah adtaxriim inay xaaraan tahay dhiiggooda in la daaliyo inay xaaraan tahay xoolahooda in la qaatana inay xaaraan tahay xataa nataxaqaqa ilaa aan xaqiiqsanno maa yubiixu lanaa wax noo banneeya shay-an min haada wax ka mid ah waqad dakara alculamaau calaa hada alasli fii abwaabi alxuduud amhilatan kahiira culimmadu asalkan waxay ka sheegeen amhilo fara badan waxayna ku sheegeen abwaabu ulxuduud dhammaantoodna waxay ku kusoo biyoshubanayaan xadkaasi xaddu sariqa ha ahaado ama xaddu zinaa ha ahaado ama xaddu lqadaf ha ahaado xuduudda noocaasa haddii shubha ay soo gasho inaan qofka lagu oofinin wa akharuhaa badankeedana muwaafiqun lihaada alxadiid xadiiskan ayuu waafaqsan yahay wa minhaa waxaa ka mid ah waxa ay sheegeen amhilatun tusaalooyin fiiha nadar oo aragti in dib loogu celiyo u baahan fa ina alixtimaal aladii yushbihu lwahma walkhayaal laa cibrata lahu ixtimaalada qaarkood oo ay sheegeen oo ay leeyihiin xuduudda waa in lagu difaaco wuxuu yidhi ixtimaalkaasi waa ixtimaal wahmi iyo khayaal shabaha waxaan jirinuu shabaahaa uu leeyahay saas daraaddeed laa cibrata lahu wax ka soo qaad ma laha wاlmiisaanu lafdu hada اlxadiid waxaa wax lagu miisaaman waa xadiiskan lafdigiisa fain wajadtum lahu oo fain kaana lahu makhraj qofkaas haddii loo helo ama makhraj hadduu leeyahay fakhalluu sabiilahu waa lafdigaas waaye wa fii hada alxadiidi waxaa ku jira daliilun wax tusina calaa aslin asal wahuwa wuxuu yih annahu idaa tacaarada mafsadataani haddii laba mafsade ay iska hor yimaadaan taxqiiqan labada mafsado inay qoorta isla gelayaan waa la hubaa aw ixtimaalan ama waa la malaynaa lama hubo laba mafsado inay qoorta isla geli doonaan kan in la sameeyo ama kan in la sameeyo raacayna almafsada alkubraa waxaan ilaalinaynaa buu yidhaahda mafsadada weyn ayaan fiirinaynaahoo fa dafacnaaha mafsadadaas weyn waa difaacaynaa takfiifan lisharri sharta si loo yareeyo laba mafsada haddii ay lagama maarmaan tahay mid ka mida ah in la sameeyo mafsadada weyn waa in laga tago oo aan la samaynina midda yarta ah la sameeyo takfiifan lishari ilaan sharta sharcigu wuxuu yahay asal ahaan dhammaanteed in la baabi'iyo haddaan la baabi'i karinna inta la yaray karo in la yareeyo marka labadii mafsado haddii lagama maarmaan ay tahay mid ka mida in la sameeyo waa midda yartaa in la sameeyo midda weyna laga baxsado xadiiskan marka xaggee uga jirtaa ninkan imaamka ah laba mafsadaa meesha taalla ninkii haddii xuduuddiisii shubha ay leedahay labada mafsado maxay yihiin ninkan xadkii uu mudnaa inuusan ku oogin waa mafsado xad uusan lahayn inuu dusha ka saaro oo uu kala kor dhacana waa mafsado labada mafsado waxaa daran xad uusan lahayn in lagala kor dhaco oo dhiiggiisii la daadiyo labadooda taasaa daran saas daraaddeed sharcigu wuxuu amray in layska daayo oo middan yarta ah la sameeyo midda yarta oo ah iyadoo ay dhici karto inuu xaq u lahaa ayadoo ay dhici karto inay waajib ahayd xadkii in laga oofi inaan laga oofin oo layska sii daayo wallahu aclam buu yihi alxadiidu asaadis walkhamsuun can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waala aalihi wasalam nabigu wuxuu yidhi laa taacata fii macsiya qofna macsiyo lagu adeeci maayo inama ataacatu fi lmacruuf waxa dadka lagu adeecaahi waa wixii sharciga waafaqsan muttafaqun calayh hada alxadiidu qaydun fii kulli man tajibu taacatuhu xadiiskan wuxuu qaydaa qof kasta oo daacadiisu ay waajib tahay oo min alwulaati dadka madaxda ah iyo walwaalidayni iyo labada waalid iyo wasawji iyo haweenayda ninka qaba iyo wakayrihim wixii soo raaca fa inna shaarica shaarica allah iyo rasuulkiisa amara wuxuu amray bitaacati haa ulaa'i kuwaas in la ateeco wa kullun minhu mid kastoo ayaa ka midana daacatuhu daacadiisa fii maa yunaasibu xaala wixii xaalkiisa u munaasib ah ayay ku xidhan tahay wa kulluhaa bilmacruuf dhammaanteedna waa inay macruuf noqoto waxa lagu adeecaahi wax sharciga waafaqsan waa inay noqdaan fa ina shaarica shaarica radda annaasa dadka wuxuu u celiyay fii kahiirin mima amarahum bihi wax badan oo wuxuu faray ah wuxuu u celiyey ila alcurfi waalcaada waxa dadku ay isla yaqaanaan iyo waxa dadku ay ka caada yeesheen ayuu u celiyey maxaa ka mid ah kalbiri wasilati baarinimada iyo qaraabo xidhiirinta shaaricu wuxuu amray in la xidhiiriyey qaraabada curfiga iyo caadada marka loo laabanaa waalcadli iyo cadaaladda iyo walixsaani alcaam ixsaanka caamka ah waxaasoo dhan marku curfiga iyo caadadaay u laabanayaan fakadaalika waxaa la mid a taacatu man tajibu aacatuhu qofka taacadiisu ay waajibka ay tahay ateecitaanka la ateecaa wa kulluhaa tuqayadu bi hada alqeyd dhammaanteedna xadiiskaanaa lagu qayda mudlaqay ahayd xadiiskanaa qayda wa anna man amara minhum bimacsiyati illaah dadkaas lasoo sheegay oo wulaadda ah iyo waalideynka iyo zawjka ah qofkii ayaga ka mida oo ilaahay in la caasiyo fara bificlin lagu caasiyo muxaramin bificli muxaramin shay muxarama samayuu ku yidhi ow tarki waajibin ama shay waajiba ka taguu ku yidhi falaa taacata limakhluuqin fii macsiyati illaahi wax ilaahay aad ku caasinay qof makhluuqa ku addeeci maysid macnaheedu marka wuxuu yahay laga yeeli maayo faidaa amara axaduhum mid ka mid hadduu kufuro biqatli macsuumin qof dhiiggiisa in la daadiyo ay xaaraan tahay dilkiisa hadduu ku amro ow darbihi ama garaaciisa uu ku faro ow akhdi maali ama xoolihiisa inaad qaadato ow bitarki xajin waajibin ama xaj waajiba inaad ka tagto ow cibaadatin waajibatin ama cibaado waajiba aad ah ka tagto ow biqadiicati man tajibu silatuhu qof inaad xidhiidrido ay waajib tahay gooyntiisa hadduu ku amro falaa daacata lahum ka yeeli maydid wa tuqadamu طaacatu llahi calaa طaacati اlkhalqi طaacada ilaahay laga hormarinah oo ka horeyda makhluuqa طaacadiisa wa min hada alxadiidi waxaa laga fahma annahu idaa tacaaradat طaacatu haؤulaaءi اlwaajiba wanaafilaة min الnawaafil faina طaacatahum tuqadama faina طaacatahum tuqadam dadka lasoo sheegay oo sharcigu amray in la aطeeco daacadoodii iyo naafilo aa adigu samaynaysaa iska hor yimid tusaale ahaan waalidku hadduu kuu yeedho inaa u imaato waa waajib ilaan waxay ka mid tahay baarinimada aabbi iyo hooyo imaaw hadday ku dhahaan kaale hadday ku dhahaan waa inaa u imaato waxaa rabtay salaad sunnaha inaad tukato see yeele masalaadaadii sunnada ahayda tukanee naafilada mase waalidka u imaan waa inaa waalidka u imaato haddii markay iska hor yimaadaan dadkan nala amray inaan ateecno iyo naafiladii oo loola jeeda shay sunno oo mustaxab hadday iska hor yimaadaan mustaxabka waa iska dayne waajibkaad aadee sababtuna waxay tahay mustaxabkan ka tegitaankiisa maalinta qiyaama lagu qabsamaayo laguu soo joojimaayo laakiin waajibkan ka tegitaankiisa ha ka tagtay maalinta qiyaama waa laguu soo joojinaa lianna tarka nafli maxaa yeelay shaygan sunnada ka tegitaankiisa laysa bimacsiyatin macsiye ma aha fa idaa nahaa zawjatahu ninku hadduu xaaskiisa ka reebo can siyaami nafli soon sunno ah soon sunna ay rabta inay soonto wuxuu yidhi maya soomin ow xaji nafli ama xaj oo sunna ah xajatulislaam ma aha way soo xajiday laakiin waxay rabtay inay xaj sunno ah ay xajido ow amara alwaali ama ninkii madaxda ahaa wuxuu amray biamrin min umuuri siyaasati arrin ka mida arrimaha maamulka ku saabsan iyo dadka hoggaamintooda yastalzimu tarka mustaxabbin shaygaasoo haddii la sameeyo mustaxab laga tega ah wajaba taqdiimu lwaajib waxaa waajib ah waajibka in la hormariyo weliba sunno ma wuxuu leeyahy waa waajib sunnada inaad inta iska dhaafto waajibkaas aad la imaato wa qowluhu sala allahu calayh wasalam hadalka nebigu yidhi inama taacatu fi lmacruuf kamaa annahu yatanaawalu maa dakarnaa waxa aan soo sheegnay sida uu uga hadlaa fa innahu yatanaawalu aydan sidoo kale wuxuu ka hadlaa tacliiqa dalika bilqudrati waalistitaaca waxa aan soo sheegnay maxay ahaayeen dadka nala faray inaan adeecno daacadoodu waa bilmacruuf wixii sharciga waafaqsan laakiin waxaan sharciga waafaqsanayn laga yeeli maa soo maaha sidoo kalena daacadoodu waxay ku xidhan tahay intii adiga awooddaada ah sababtoo ah cibaadadii ilaahay baa waxaa lagu xidhay qofka intuu awoodo ilaahay muxuu yidhi faataquu llaha ma stadactum laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa ayaga daacadoodana waa sidoo kale wixii awooddaada ka baxsan laguma haysto marka waa adeece intii karaankaaga ah kamaa tacallaqa alwaajibaatu biasli sharci kamaa tucallaqu sida qudradaba loogu xidho kamaa tucallaqu alwaajibaatu biasli sharci waajibaadkaba fii usuuli shariica sida qudro loogu xidho wa fi lxadiidi waxaa ku jirtay calaykum biاsamci waالطaaca fima fiima اstadactum calaykum laazima aلsamca inaad maqashaan waالطaaca iyo inaad u dhaga nuglaataan dadka madaxdaha ah, fii ma istaactum waxaa awooddaan marka maxaa lagu qayday fii ma istaactum intaad kari kartaan waay wallahu aclam alxadiidu asaabic walhamsuun can cabd cabdillaahi bni camrin wa abi hurayra radia allahu canhumaa qaalaa waxay yidhahdeen qaala rasuulu llah sala allahu calayh wacala ali wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa xakama alxaakimu ninka xaakimka ah oo qaadiga ah hadduu xukmiyo fajtahada uu dadaalo oo wa asaaba markaas xaqa u waafaqo falahu ajraani laba ajir buu leeyahay wa idaa xakama hadduu xukmiyo faijtahada uu dadaalo fa akhda'a laakiin uu qaldamo falahu ajrun waaxid hal ajir buu leeyahay muttafaqun calayh almuraadu bilxaakim waxaa loola jeeda huwa aladii cindahu min alcilmi waa ninka agtiisa u ahaaday cilmi aqoon maa yu-ahiluhu lilqadaa cilmigaas iyo aqoontaas oo uu ahal ugu noqday inuu qaali noqdo cilmi uu qaadi ku noqon karo waqad dakara ahlu lcilmi dadka ahlulcilmiga waxay sheegeen shuruuda alqaadi ninka qaadiga noqonaa shuruuddiisa fa bacduhum baalaga fiiha qeyb ka mida way ka badbadiyeen uu yidhi wa bacduhum iqtasara cala alcilmi aladii yasluxu bihi lilfatwa qeybna waxay ku gaabiyeen inuu aqoon u leeyahay inuu leeyahay aqoon aqoontaas oo uu fatwo ku bixin karo oo uu ku noqon karo nin mufti ah wixii la weydiiye ka jawaabi karaa fatwadaas laakiin macnaheedu ma aha markaas la weydiiyey inuu isla markii hore ka keeni karo laakiin haddii markaas uu hayana waa inuu dhiibo haddii kalena waa inuu baxdi samay karo wa huwa alowlaa warkan dambaana wuxuu yidhi aa raajixsan fa fii hada alxadiid waxaa ku jirta ana aljaahila qofka aqoonta aan lahayn low xakama hadduu xukmiyo wa asaaba alxukma laakiin xukunkana u waafaqo waana jaahil daduu dadaan kala xukminaahuu yidhi xaqiyuu waafaqay fa innahu daalimun aasimun waana nin uu yidhi waana dembiile liannahu laa yaxilu lahu liqdaamu cala alxukmi wahuwa jaahil sababtuna waxay tahay isagoo jaahil ah inuu xugun uu ku indha adeego oo uu xugun galo markii horeba xalaal uma ahayn looma ogolayn markii horeba wadalla waxaa kaloo xadiisku u tusiyey calaa annahu laa budda lilxaakim min alijtihaad ninka xaakimka laga maarmaan ay tahay qadiyadda loo keeno inuu ku ijtihaado wa huwa noocaani waana laba nooc ijtihaadun ijtihaadka laga rabaa wuxuu yahay laba nooc ijtihaadun fii idkhaali alqadiya alatii waqaca fiiha taxaakum bilaxkaami sharciya mas'aladan loo keenay ama qadiyaddan loo keenay oo dadku isku haysto taxta alaxkaami sharciya inuu hoos keeni karo waa inuu ku ijtihaado marka hore waa kow waijtihaadun fii tanfiidi daalika alxaqi cala alqariibi wasadiiq wa didihimaa xugun baa uga soo baxa soo ma aha qadiyadii loo keenay waa ku ijtihaaday axkaamtii shareecadu la tiigsaday wuxuu u soo helay markaas xugun daliil buu u soo helay uu ku kala saaro labadoodii markaas kadibna daliilka uu soo helo qofkii gar lehna waa inuu gartiisa siiyo kii gar darana waa inuu garta dusha ka saaro ayankan qofku doona ahaado tanfiidi daalika alxaqi xaqaas waa inuu ku fuliyo cala alqariibi midka u dhow iyo wasadiiqi midka saaxiibka yihiin wa didihima iyo midka saaxiibka aysan ahayn midka aan u dhoweyn midna baxaydu yakuunu naasu cindahu fii hada albaabi waaxidan waxaana laga rabaa dadku baabkaas qadaha marka la joogo inay u wada siman yihiin laa yufadilu axadan calaa axad labadooda inuusan kala fadilina laga rabaa xitaa waxyaabaha ay culimmadu sheegaan waxaa ka mid a ninka qaaliga ah aragtida labadooda xataa waa inuu simo aragtida xitaa labada qofood muddaciga iyo muddaca caleyga waa inuu simo kan hal mar hadduu fiiriyo kanna waa inuu hal mar fiiriyo kan maanta dhan hadduu fiirinaayo kana maanta dhan waa inuu fiiriyo laakiin midna inuu fiiriyo midna hoos uu fiiriyo maya walaa yumiiluhu lhawaa hawadu waa inaysan leexinin famataa kaana kadalika markuu saas noqdo fa huwa maajuurun calaa kulli xaal mar kasta wuxuu yidhi ajir buu leeyahay in asaaba hadduu xaqi waafaqo falahu ajraan laba ajir buu leeyahay wain akhطa'a hadduu qaldamana falahu ajrun waaxdal ajir buu leeyahay wa khaطa'uhu qaladkiisana macfuun canhu waa loo cafiyey laakiin marka hore waa inuu dadaalo ayadoo saas ay tahay waxaa dhici karta nin aan xaqii aan lahayn inuu xaqii qaataa dhici karta intuu dadaal muujin kara ninkan waa muujiyey wax uu reebtayna lama arko qaladka noocaasa waa macfuun canhu waa loo cafiyey hal ajirna waa leey ninkan xaakimka ah ilaan waxaas waa waxa hoodiisa ka baxsan liannahu biqayri istiaacati maxaa yaele awooddiis waa ka baxsanya walcadlu ka gayrihi mucallaqun bilistiaaca cadliguna wuxuu la mid yahay waxyaabaha kale oo istiaacada ku xidhan walfarqu bayna alxaakimi almujtahid wa bayna saaxibi alhawaa ninka hawadiisu ay la tagtay oo hawadiisu ay wadato iyo xaakimka mujtahidka farqiga udhexey wuxuu yahay anna saaxiba alxaqi qad facala maa umira bihi ninkan mujtahidkaa wixii la amray waa sameeyey oo ah min xusni اlqasdi waاlijtihaad ujeeddadiisuna inay fiican tahay ijtihaadna inuu la yimaado wa huwa ma'muuru fi الdaahir biictiqaadi maa qaama cindahu calayhi daliiluhu daahirkan asaga waxaa la amray inuu ictiqaadiyo maa qaama cindahu calayhi daliilu wixii agtiisa daliil wata sixadiisa inuu ictiqaadiyo ama taxriimkiisa inuu ictiqaadiyo saasaa la amray hada huwa fi daahir waa sidaas daahirka ah labadan qofood oo nina mudaciga u yahay nina muddaca calayhiga uu yahay haddii ninkii mudaciga ahaay kaba soo qaad uu waayo wax caddaynah wax caddayna inuu waayo kaba soo qaad ninkii muddaca calayhiga ah maxaa laga rabaa inuu dhaariyo soo lagama rabo waa dhaariyey uu dhaariyey wuxuu ninkan waxba ku malihid ayadoo ay dhici karto inuu ku leeyahay dhab ahaantii ay dhici karto inuu ku leeyahay laakiin asaga maxaa laga rabaa asaga waxaa laga rabaa ninkan wixii sharcigu uu furay inuu socodsiiyaa laga rabaa ama tusaale ahaan wuxuu yidhi markhaati keen laba ninoo markhaati ah oo cuduul ula muuqataa loo keenay waxay ka markhaati kaceen waxba kama jiraan isaga laakiin cuduulay ula muuqdaan bayina meeshiisa sooma imaanin bayinadii buu xukmiyey ayadoo ay dhici karto haddana xaqiiq ahaanti inay been sheegaayaan laakiin isaga dadaalkiisa intaas ma dhaafsii karo awooddiisu intaasay ku dhantahay bikhilaafi saaxibi lhawa laakiin saaxibulhawuhu waa ka duwan yahay fa innahu yatakalamu bikayri cilmin aqoon la-aan buu hadlaa wa bikayri qasdin lilxaqi xaqa isagoo aanu qasdayn oo rabaa hawadiisa inuu socodsiiyuu hadlaa qaalahu shaykhu lislaam ibnu taymiya sidaas yidhi ayuu yidhi wa fii hada fadiilatu alxaakim aladii calaa hada alwasfi xadiiskan waxaa ku jirta ninka xaakimka ah oo qaaliga ah oo tilmaanta aan soo sheegnay wata fadliga uu leeyahay wa annahu yaqnamu alajra waathawaab fii kulli qadiyatin yaxkumu biha qadiyad kasta oo loo keeno oo uu go-aan ka gaarana wuxuu qaniimaysanaa ajir iyo thawaab ayuu helaah la laabanaa walihaada kaana alqadaa'u min acdami furuud min acdami furuudi اlkifaayaat furuudulkifaayaha kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah alqadaa waa in la helo magaalo kasta nin qaadi ah oo dadka kala saara ilaan ibni aadamkan isdhaafi maayaan dadka guriga wada jooga ayaan isdhaafayn inay isqabsanayaan waa shay la ogyahay meel lagu kala saaro in la helo waa lagama maarmaan marka waa fardu kifaayatin lianna alxuquuqa bayna alkhalqi kuluhaa muطaraة lilqaadi cinda tanaasuc aw اlاjtihaa aw اlاjtibaah lianna alxuquuqa bayna alkhalqi maxaa yeele xuquuqda dadka dhex taalla kulluhaa dhammaanteed kullahaa dhammaanteed mudaratun waxay u baahan tahay lilqaadi qaadi bay u baahan tahay kala saara cinda tanaasuc marka laysku qabsado aw ilijtibaah markii la kala saari waayo yaa iska leh yaan lahayn markii la kala oqon waayo wa calayhi an yujaahida nafsahu calaa taxqiiqi hada اlijtihaad aladii tabra'u bihi dimatuh ninka qaaliga ah waxaa waajib ku ah inuu naftiisa kula dadaalo calaa taxqiiqi hada اlijtihaad ijtihaadkaas xaqiijintiisa alladii tabra'u bihi dimatuhu oo nafsadiisu ay maalinta qiyaame ku beri noqoneen wayanaalu bihi alkhayra waاlajra oo uu ku haleeli doono khayr iyo ajr alcadiima ee weyn wallahu aclam annagana halkaasa noogu joogo